بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى عنك بالله بإن آيات الصدن يصدح ilaa aayadda konton waa suurat ruum waxaa inoo dambeeyey dadkii naaskii waxaa lagu dabeeceeyey fiirad islaami ah lagu dabeeceeyey markaasaa laga xaaleeyo layidhi waa laidinku dabeeceeyey muniibiin xaalo aad tihiin kuwa u noqonaya ilayhi ila allah wattaquuhu waaqiimu salaa walaa takuunuu min almushrikiin min aladiina kuwii ka mid ha noqonina faraquu ku kala tegay diinahum diintoodii wa kaanuu ahaaday shiyacan koox koox kullu xisbin bimaa ladayhim farxuun qolo waliba waxaysatay ku faraxsan yihiin meeshan waxaa linoo sheegayaa dhaqanka dabeecada uu insaanku leeyahay dabeecadu insaanku leeyahay waidaa masanaasa dadka markuu taabto durun dhib abaar iyo jirro iyo wax lamida dacow rabbahum rabbigood bay baryi muniibiina xaalay u tooba keenayaan ilayhi ila allah uma idaa adaaqahum alla markuu dhadhan siiyo minhu xaggiisa raxmatan raxmad ka dhadhan siiyo idaa waaba iyagoo isla markiiba fariiqun qeyb oo minhum dadka kamid ihi birabihim rabbigood yushrikuuna u sharig yeelaya maxay ugu sharig yeelayan yakfuruun inay ka gaaloobeen oy diideen bimaa aataynaahum waxaas inoo nicmo ah marka waxaa lagu yidhi fatamatacu iska raaxaysta intaad idinku say idinla tahay raaxaysta fa sawfa taclamuuna mar dambaad ogaan doontaa sawfada taswiif baa la yidhi allah subxaana wa tacaala dhaqanka insaanka waxaa ka mid a markii alla raxmad siiyana qayb ka midihi waaba mushrikiin maxay mushrikiin u noqdeen inay nicmadii alla siiyey ka gaaloobaan marka waxaa lagu yidhi raaxaysta idinkaaba ogaan doona waa jabaatii ugu weyn marka ilaa man casama allah wey qofkii alla ilaaliyey mooye dadka dhaqankiisu waa sida dabeecada insaanku waa sida dadka alla ilaaliyey oo nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa cajaban lishaani lmu'min fii kulli xaalaatihi khayr kulli khayr bay u yihiin haddii dhibtaabto wuu ku sabri allana wuu bari khayr bay u noqon haddii khayr iyo wanaagu helana wuu ku shugli all ku shugli khayr bay utahay muminka isaga waa khayr wax walba khayr haddii dhib yimaado iyo haddii kaleba muminka dhabtaa waa khayr laakiin dhaqanka insaanku waa sida dabeecadu waidaa masanaasa dadka markuu taabto durun dhib baa taabtay abaar oo kale muniibiin xaalay u tooba keenayaan ilayhi ila allah uma idaa adaaqahu markuu alla dhadhansiiyo minhu xaggiisa raxmatan raxmad oo roobku da-o oo abaartii laga baxo oo cudurkiiiyo daacuunkii dhammaadaan idaa isla waktigaaba idaa fuja ayaa laydhaha fariiqun qayb oo minhu iyaga ka mid ihi birabbihim rabbigood bay yushrikuuna u sharig yeeli wax kale cibaadada la wadaajin maxaa shirkiga ku kalifay gaalnimaday kusii adkaysanayaano yagfuruu inay ka gaaloobaan darteed bimaa atiran waxaasinoo nicmada waxay mushrikiin u noqonayaan nicmadii la siiyey bay ka gaaloobayaan allah wuxuu ku yidhi fatamatacuu iska raaxaysa dadkiina mushrikiinta aho iska raaxaysa fasawfa taclamuuna waad ogaan doontaanba waxaa dhici doona allah wuxuu leeyahay am anzalnaa ma waxaan markay waxaan allahin caabudayeen calayhim dushooda suldaanan maxujaan ku daljinay oo fa huwa suldaankiibaa yatakalamu hadlaya bimaa shay ku hadli kaanuu ay hayeen yushrikuuna bihi alla kuwa u shariigeela muxujaan alla ku soo dejinay buuli waxaan ay shirkiga hayaan ka hadlayso oo shirkigu inuu xalaal yahay sheegaysa xujaa lagu soo dejiye maya xujadan maxay u diidayaan marka xujadan xaqa ah ee mucjizada ah een cid la iman kartoo bani aadamhi jirin oo nabi maxamed lagu soo dejiyey dee maxay u diidan yihiin haddayna xujo kala haysan meel banaan bay ku lumayaan wy am anzalnaa ma waxaan ku soo dejinay calayhim dushooda suldaanan xujo oo fahwa xujadii suldaankiibaa yatakalamu hadlaya bimaa shay ku hadli kaanuu ay hayeen yushrikuuna bihi alla kuwa u shari yeela baa saa ku hadlaya marka meesha waxaa kaaga soo baxday xujo aan inaan alla la caabudayn waa inaad markaad alla caabudayso waxaanaad alla ku caabudaysa waa inuu daliil haysto wey sidaa u ogow waidaa adaqnaa markaan dhadhasiino annaasa dadka raxmatan raxmad farixuu way ku farxi bihaa raxmadda iyagoo abaaraysan oo dhib haysto markii alla roob siiyo barwaaqoobaa jihadii iyo daacunku markuu ka kor noqdo way ku farxayaan waa farxad yacni dhibkii haysay bay ka baxeen wain tusibhum hadday asiibta sayiatun xumaana bisababi maa shay sabati qadamad ee horumarsa aydiihim gacmahooda idaa waaba iyagoo isla markaaba hum iyo yaqnaduuna quusanay waa dadka dhaqankiisa ilaa man casamahu allah qofkii alla ilaaliya mooyaane alla wuxuu ihi dadka haddaan raxmad siiyo oo abaarta ka kor yeelo oo jiradiiyo ka kor oo dhibaatadu ka kor noqoto way farxayaan waa iska faraxde waa calooshilciyaar wey hadday dhib asiibana way quusanayaan markaaba way quusano dib dambe khayr u rajayn maayaan muminiinta dhabtii sidaa ma ahe markay khayr helaan way ku shukriyi oo allay caabudi markii dhibku uu yimaadana way sabri oo alla baryo ilaahu naga dulqaad bay leeyihin muminka waa sidaa dhaqankiisu waa sidaa waidaa dhaqnaa markaan dhadhasiino annaasa dadka raxmatan raxmad farixuu bihaa way ku farxeen raxmada roobku markuu doo o abaartii kor noqoto farxad bay la kala dhiman hadda waagi hore waxaan xusuusnahay dadba laba dadbaa dhibaata ku kala gaadhay ama colba roobka inoo da roobku markuu da-o markaasaan kala arsan doona waa masale cajiib anoo yar baan garano dadku saais idhaah laba ninoo wax dhex mareen waayahay roobka inoo do hadda abaar baa ku jira xumaan buu roobka yuu u ballamin wey laba rabo sida waintusubum hadday asiibto sayiatun xumaan abaar iyo waxaa ku dhacay dhibaato bisababi maa shay sababti qadamad aydiihim gacmahooda horumariya waxaa gacmaha loo cabiray falka inta badan baa gacmaha laga fuliyaa ee waa wixii ay horumarsadeen oo dembi ah ama carabka ha ka dambaabaan ama indhaha ama dhagaha ama gacmaha ha ka dambaabaan bimaa qadamad aydiihim idaa waaba ise iyagoo isla markaaba hum iyagu yaqnaduuna quusanaya awalam yarow miyaanay arag ana allaha alla yabsudu inuu u fidiyo arisqa risqiga liman yashaau qofkuu doono wayaqdiru uu ku cidhiidhiyo liman yashaau qofkuu doono ina fii daalika arrintaa cajiibka waxaa ku sugan laayaatin adilo waaweyn liqowmin qoom yuuminuuna rumeeye markay quusanayaan marna farxayaan marna quusanayaan waxaanu xikmad alla inay tahay oo qofka risqiga loo ballaadhinayo inuuna fiicni uu fiican yahay ayna ahayn ka risqiga lagu cidhiidiyana wuxuu yahay inay ahayn xikmad alla leeyahay inuu sidaa u yeelay may sidaa gartaan oo xikmadaa alla ku sabraan alla khayr ka rajeeyaan marka allaaba maslaxad oge dad waxaa jira haday faqiir noqdaan diintaba ka tegi dad waxaa jira hadday qani noqdaan ibri marka ilaah baa maslaxada gala subxaana wa tacaala ee muminka waxaa laga rabaa hadii haddii badan alla siiy inuu ku shukriyo oo sidii xaq ahayd u bixiyo oo dadka ugu gargaaro haddii ay dhibaata haysato faqiir yahayna inuu allihiisa baryo oo dadka walaalihii alla noolaa intaa baa muminka laga rabaa allah wuxuu leeyahay walam yarow miyaanay arag ana allaha alla yabsudu risqa risqiga inuu balaariyo liman yashaa qofkuu doono u fidiyo wayaqdiru uu ku celiiriyo liman yashaa qofkuu doono ina fii daalika qisadaas alla risqiga uu maamulayo laayaatin adila ku sugan liqowmi qom yuminuun rumaynay oo allah xikmadiisu inay sidaa tahay qolada rumaysay wey marka ximada alla waa sida marka alla markuu kugu cidhiido risqiga haka eed sheeganin ilaahu i ballaan dhaho bari allah wuxuu leeyahay faati nabiylahi maxamedo sii dal qurbaa qaraabada kuwa saaibka xaqahu xaqay kugu lahaayeen qaraabadu xaq bay isku leedahay wal miskiina masaakiinta waxba haysanina wax sii wabna sabiili dadka wadada hayo oo socotada ana oo martida ana wax sii daalika sidaasaa khayrun u khayr badan inay sidaa yeelaan oo wax bixiyaan liladiina kuwa yuriiduuna doonaya wajh allah alla wejigiisa doonaya ridihiisa doonaya alla ridihiisaay rabaan ulaaika kuwaasina hum lmuflixuuna kuwa guulaystay wey allah subxaana watacaala nabigiisa wuxuu ku yidhi wax alla wixii nabiga lagu yidhaahdana wax yaroo kooban mooye dadkaa loo soo gudbinoo dadka qaraabadu xaqay kugu leeyihin qaraabadu xaq bay kugu leedahay marka maadaama dadkii qaarna risqigu ku yaryahay qaarna ku badan yahay inta risqiga badan qaraabadu xaq qaaray kugu leedahay waalidiinta xaqooduna waaba waajib isagu qaraabada kalena sadaqo la bixiyo waxaa u fadli badan qaraabadaana waa sadaqo waana qaraabo xidhiidhin weyn oo lagugu leeyahay miskiin iyo faqiir haddii la sheego isku meel haddii lagu sheego faqiirkaa ka daran faqiirku waxba ma haysto wuxuu ku shaqaystana ma haysto miskiinkuna waxoogay buu haystaa laakiin kuma filla waa markii isku meel lagu sheego laakiin markii midkood la sheego waa isku mid waa qofaan waxba haysanin wey masaakiintaa waxsii baa layidhi inagana waa linoo soo gudbayey dadka socotada socotadaee martidaa ah, dadkaana waxsii baa layidhi marka waa magaalooyinka yaryar iyo baadiyaha socotada hadda magaalada marka la joogo dee qofka aan la ogaanin inuuna waxba haysanin kuma baahno meel buu iska deg hoteel buu degiyo hoteeladu wax ka cuni laakiin qofka la ogaado inuuna waxba haysanoo saahi aan lahayn waa qofkaa qofka loo gargaaraya magaalo markuu joogo allah wuxuu leeyahay fatisi aatisi dalqurbaa qaraabada kuwa saaxiibka xaqahu xaqiisa si uu kugu leeyahay walmiskiina miskiinkana xaqiisa si waa xaq buu kugu leeyahay oo masaakiinta in wax la siiyo dadka xilbaa ka saaran iyo wabna sabiili dadka wadada u saaxiibka ee socotada ah ee martida ah ee saahi wadanin garo ah daalika sidaasaa khayrun u khayr badan liladiina kuwa yuriiduuna doonaya wajhallaahi alla ridihiisa wejigiisa doonaya inuu alla khayr la hortago ka doonaya sadaqadaas waa cajiib waa la isku dhex noolaanaya haddii dadka qofkii risqiga badan la siiye uu iskala sii jeedsado qofka risqiga badan lasiiy iskala sii jeedsado masaakiintii meesha way ku dhimanaya soomaalidu waxay ugu fiican tahay waa mida ah. hadda dadka dariskeena ah ee soomaalida ahay isu gargaari maaya sida la ii sheegay aniguna wax kamida ah aan arkay soomaalidu aad bay ugu fiican tahay meesha gargaarka iyo iskacanqabadka aad bay ugu wanaagsan yihin allah wuxuu leeyahay waulaaika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa guulaystay wey allah wuxuu yidhi wamaa aataytum waxaad bixisaan oo min ribaa riba ah liyarbuu inuu idiin ziyaado fii amaalinaas dadka xoolihiisa oo dadkan aad wax wax badan idiin soo celiyaan falaa yarbuu ziyaadi maayo kordi maayo cind allaahi alla agtiiso baraka male wamaa aataytum waxaad bixisaan min zakaatin sadaqa ah turiiduuna idinkoo dooni wajhallaahi alla ridihiisa fa ulaaia kuwaas humulmudcifuuna kuwa waxba loo laalaabi wey mufasiriintu waxay u badan tahay meeshan ribadu waa laba ribada beeca iyo ribada hadiyada waa ruux tan waxay tilmaamaysaa adigoo ruux hadiyad siiyey oo ujeedadaadu ay tahay ha ku soo celi wax ka badan ha ku siiyo waa ribo marka dambina ma leh ajrina ma leh ribadaasi waana taasay sariintu inta badan ee haddan ku fasilaan wey arribaa ribaanay waa laba ribo ribada beeca iyo ribadan ribadan waxa wey ruuxaad wax siisood leedahay wax badanoo ka badan hakuu soo celiyo marka in ruuxii haduu ribad hadduu xoolihii ku bixiyo ha laguu soo celiyo ma waajib baa in loo celiyo loo abaal celiyo mase waajib ma aha waxay leeyihiin ruuxu hadduu ruux faqiirihi ruux ani a ah wax waa waajib inuu soo celiyo hadduu nin shacabihi nin wasiira ama dawladda a ah wax siiyo waa waajib inuu soo badiyo usoo celiyo laakiin laba ruuxoo caadi ahoo siman wixii uu ruuxaasi siiyo waxa waajiba inuu soo celiyo lakiin nabilahi maxamed aleyh salaatu wasalaam hadiyadda markii loo keeno wuu ka abaalcelin jiray marka tafaasiirtu waxay u badan yihiin inay ribadan ribadaa tahay saasaynuna ku daynaynaa insha allah wamaa aataytum waxaad siisaan oo min ribaa riba aho ziyaada ku doona liyarbuu inuu idiin ziyaado fii amwaalinaasi dadka xoolihiisa oo dadkanaad wax siinaysaan inay wax ka badan idiin soo celiyaan falaa yarbuu ziyaadi maayo cind allaahi alla agtiisa baraka ma wamaa aataytum waxaad bixisaan min zakaati zakaa sadaqa ah turiiduuna xaala aad ku doonaysaan wajhallaahi alla ridihiisa fa ulaaika kuwaasi hum lmudcifuuna kuwa wax laalaabtay wey toban jeer toddoba boqoloo jeer ilaa intuu doono yuu laablaabi wey haddaad alla darsi u bixiso wey oodan ribo ku doonayninoo in lagu soo celiyo walaa tamnun tastagsir baa nabiga lagu yidhi markaad wax bixinayso badsi ha doonin oo tu ka badan ha laguu soo celiyo yaa nabiga lagu yidhi wixii nabiga la amran inaguna waynu amranahay wixii isaga dee ku khaasa marka waxaynu nidhi tafasiirta inta badan ugu yaraan dhowr iyo labaatan sheekh yaa sidan aan leeha ku fasirtay dad yar oo gebina yaa waa ribadii caadiga ahaydin iskaga bax allaahu alle alladii allaha weeye khalaqakum idin abuuray haye uma rasaqakum idin arsaaqay uma yumiitukum idin dilaaya uma yuxyiikum mar kale idin soo noolay hal min shurakadan aad alla wadaajiyeen ma ku jiraa man axad yafcalu fali oo min daalikum shurakadaa ka mid a min shayin wuxuu ku fali ma jooga subxaana alla wuu ka nasahan yahay watacaala waanu ka sareeyaa camaa yushrikuuna waxay shariyeelayaa xujo cad baa lasoo hordegay car waxaan aad caabudaysaan alla subxaana wa tacaala waa ka idin abuuray waa ka risqiga idin waa ka idin dilaya waa ka idin soo kuwan aad caabudaysaan wax sidaa yeeli kara ma ku jiraan maya wax sidaa yeeli kara kuma bal sida lainoogu caqli celiyey dhow alxamdulilah inagu islaamnimaan dee ku dhalanayo yani inuu waxoogay khalada laynaga saxa mooyaane inagu islaamnimaan ku dhalano allah waynu wada naqan alxamdulilah soomaalidu boqol kiiba boqol waa muslim meel kastaa joogta soomaalidi beri dhowr sideedanki aan soomaaliya joognay yaa niman kristaan aho soomaali ah yaa waxay soo saareen soomaalida boqolkiiba halbaa kristaan soo saare waa la baaay ruuxde dabeecadii ka xumaato iska khamdiyo caba mooye ruux soomaaliya oo kristaan qirta waa la waay waa la soo waay meel walba inta laga baaray marka alxamdulilah baynu inagu leenahay allahu alle aladii allah wey khalaqakum idin abuuray uma rasaqakum idin arzaqay uma yumiitukum idin dilaya uma yuxyiikum idin soo noolayn hal min shurakaaikum shurakadiina aad alla wadaajeen ma kamid yahay man axad yafcalu samayn kara min dalikum ashyaada min shay wuxuu ka samayn karaa ma jiraa may subxaanahu alla wuu nasahan yahay watacaala waanu sareeya camaa yushrikuuna waxay shariga yeelayn allah subxaana watacaala laa walada walaa saaxibata midna male wax cibaadada la wadaago garab joogaana ma jiro wax wax la abuuray ma jiro wax kaaliyaa ma jiro allah wuxuu u baahan yahayna ma jiro subxaana watacaala daara fasaad fasaadkiibaa daahiray fi lbari bariga aan bad ahayn walbaxri badda bisababi maa shay sababtii kasabad ay kasbatay aydinaasa dadka gacmahooda dadku dembigay la yimaadeenba fasaadkii meel walba ka bad dilkii iyo dhicii iyo boobkii iyo abaartii wixii o dhan baa dhacay dadku dembigay sameeyeen muxuu alla fasaadkaasi u muuqday liyudiiqahum inuu dhadhan siiyo bacdo ladii kii qaata camalo ee camal fale wixii dembi faleen qayb yar baa lagu taaban si ay u tooba keenaan allah raxmadiisa baldhawr lacallahum yarjicuuna si ay usoo noqdaan fasaadka culimo waxay ku fasireen bariga waa banaanka baxrigana waa magaalooyinka waaweyn oo luqa ahaan waaba la yidhaha magaalada weyn baxri baa la yidhaha oo nin nabiga u yimido oo ahaa boqor meel ka ahaa baxrigiisiibuu ku sugay sakano calaa baxrii buu ku sugay waa xadiis wey marka baxriga luqa ahaan magaalooyinka waaweyn baxri baa la yidhaha bariguna waa banaanka culimo badan baa saa ku fasirtay culimona waxay leeyihiin waa barigii caadi aha iyo baxrigii caadi aha marka bariga fasaadka baa ka muuqdo markii dilkii iyo dhacii wax wali markii dembigii batay iyo gaalnimadii yaa in la isdilo oy abaari dhacdo oo wax la cuno la waayo yaa batay baddana waa sidoo kale roobku markuu yaraado xawayaanka ku jira badda wuu indhabeeli wuxuu cunana heli maayo jawhartii bahalkan carooga la yidhaahde luulku kasoo dhex baxo taar dhalan mayso roobku markuu do-o ee badda ku do-o yaa baalka carooga ah baal caroog ego waxbaa ku jira waxaas uu soo bixiyo luul iyo jawhar buu noqon xawayaankiina indhihii buu la bixiyo meel walba sidaasu u degaya wuu sarmaya marka waa sidaa wey fasaadkii badda iyo baxri buu galo waa dadka dembigiisa wey badii saasay u fasaaday barigiina saasuu u fasaaday waa dadka dembigiisa wey marka alla subxaana watacaala raxmadiisa in yar buu dhadhan siiyey kuma wada ridin dembigoodii ciqaabtiisii kuma wada ridin qayb yar buu ku riday si ay u tooba keenaan alla subxaana watacaala raxmadiisay ka mid tahay daara fasaadu fasaadkiibaa daahira fi lbari walbaxri oo fasaadku muxuu daahiray waa isdil iyo islaac iyo daacuun iyo roob la-aan bisababi maa shay sababtii kasabad ay kasbatay aydinaasa dadka dembi ah gacanta waxaa loo cabiray afcaasha inta badan baa gacanta lagu qabtaa alla muxuu fasaadkaa u daahiriy u daahira fasaadku muxuu fasaadka u daahiriyey oo fasaadkaa dartii oo ciqaab lagu rido bilmata roobkii uga joojiyey liyudiiqahum inuu dhadhansiiyo bacd aladii kii qaarkii camiluu ay camal faleen lacalahum yarjicuuna si soo noqdaanoo u tooba keenaan alla raxmadiisay ka mid qul waxaa tidhaa qoladan aada la joogto waxaad ku tiraa siiruu socda fil ardi warba dhulka socda oo taariikhda dhegaha ka dhegaysa oo qalbigiina ku fikira oo indhihiina ku soo arka kayfa siduu kaana ahaaday caaqibatu ladiin kuwa cidhibtooda min qabl hor kuwa idinka horreeyey bal cidhibtoodu say noqotay kaana wuxuu ahaa aksaruhum badankood mushrikiina buu ahaa badankood mushrikiin bay ahaay marka bal ciqaabta ku dhacday rixlata shitaai wasayf qoladan carabta waxaa lagu manaysay xagaagii waxay u safray yeman siilaalkiina waxay u safray sham mid walba waxay soo arkay dadkii halaagsamay yeman markay tagaan saylul cari seelkii dadka ku butaacay ee qolada nasaartii ka xaggan markay tagaanna quraa qowmi luud iyo qowmi saalix iyo madyan iyo wixii baaba-ay bay soo arkayaan oo dhulka socdaa layii oo indhahana wax ku soo arka dhegahana taariikhda kusoo dhegeysa qalbigana ku fikira dhulkaas dhex maraa layi si aad u ogaataan ood u waantoontaan qul waxaa layihi siiru socda fil ardi ardada dhexdeeda oo fanduruu eega kayfa siduu kaana ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cidhibtooda min sidaas darteed baa loo halaagay nabiyullaahi maxamed waxaa lagu yidhi faaqim toosi wejhaka qasadkaaga iyo raacidaada lidiini diinka alqayimi ee toosnaa min qabli an yaatiya intuu iman ka hor yowmin maalin marada wax celin karaa la una jirin min allahi alla xaggiisa wax alla markuu xukumo celin kara una jirin yowmaidin maalintaa yasadacuuna way kala baxayaan way kala jabayaan kala dilaacayaan sadcigu waa kala jab soo dadkii wuu kala jabay oo laba kooxood baa la noqday maanta waa la kala jabay nabilahi maxamed maxaa lagu yidhi qasadkaaga wejiga waa qasadka wejiga wax loo cabiray waa xubinta ugu qurux badan qasadkaaga iyo raacidaada diintaa toosane laguu soo dejiyay haato maalintaasu intayna iman waa maalintee maalin cid hor joogsan kartaa aanay jirin maalintaa way kala dilaacayaan dadku oo maxay noqonayaan fariiqun filjanna wa fariiqun fisaciir bay noqonayaan waa kan kala jabkii wanagu soo socda faaqim toosi wajhaka qasadkaaga toosi lidiini diinka alqayimi ee toosnaa min qabla an yaatiya intuu yimid ka hor yowmun maalin ilaa marada wax celin karaa lahu yomkuuna jir min allahi alla xaggiisa wax ka celin kara yowmaydin maalintaasay yastadacuuna kala jabayaan oo kala dilaacayaan man kafara waa ka kala dilaacaya man kafara qofkii gaalooba fa caleyhi dushiisa waxaa saara kufru gaalnimadiisu isagun bay saaranta wixii dhibahe gaalnimadiisa ka yimaada isaga lee waay waman camila qofkii camal fala camala saalixan camal wanaagsan falianfusihim naftooda unbay yamhaduuna u gogol xaadhaya ile qiyaamaha weli jannadii maynaan gaadhin adduunka gogolxaadhkii gogolxaadhka ma taqaan meel la diyaariyo oo gogashii iyo wixii lagu cuni lahaayo lagu diyaariyo wey oo dadka iman doona yaa loo diyaarinay naftoodu ma u gogolxaadhayaan oy gurigay degi lahaayeen u diyaarinay cidna waxba uguma tarayaan qofkii daacaysa cidna waxba uma tarayo isagunbaa wax isu taray kii gaaloobana gaalnimadu isagunbay dusha ka saaran cidna waxba kuma yeelay man kafara qofkii gaalooba fa calayhi dushiisa kufrigu gaalnimadiisu tahay waman camila qofkii camal fala saalixan camal wanaagsan falianfusihim naftooda yamhaduuna u gogol dhigayaan u gogol xaadhayan maxay naftooda ugu gogol xaadhi liyejiya inuu alle abaal mariyo aladiina kuwii aamanuu muminoobay wa camiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan min fadlihi fadligiisa iyo raxmadiisa ka abaalmari inahu alle laa yuxibu sidiisaba ma jecla alkaafiriina gaalada alla ma jecla qolada muctasiladii waxay dhaheen alla jacayl iyo cadho midna maleba jacaylka waxaa looga jeedaa jacaylka waxaa ka dhalan waxsiin waxsiintaa mooye jacayl alla ma labay dhheen muctasiladu waxay dhaheen alla ma laha bay dhaheen cado ee cadhada wixii ka dhalan lahaa wey sifadii alla lahaa oo dhan banaanka u direen muctasiladu iyo ciddii raacsan oo maxa niyeysan wey allah wuxuu leeyahay inahu alla laa yuxibu ma muxuu alla subxaanau watacaala kuwaasi ay u gogol dhiganayaan liyejzina inuu abaal mariyo aladiina kuwii aamanuu muminoobay wacamilu saalixaati camal wanaagsan sameeyey bifadli fadligiisa iyo raxmadiisa inahu alla laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada allah subxaana wataala camalka saalixa ah in badan baynu baraarujinay waa inuu shirki iyo bidca labadaa ka nabad galo markaan bu camal saalixa noqon an yakuuna lilaah on alla cid kale la wadaajinin shirki buu ka nabadgeli waan yakuuna calaa ariiqati nabiylaah wadadii waa inuu hayo wa min aayaatihi alla aayadihiisa waxaa ka mid a ah subxaana wa tacaala an yursila inuu dilo iyo waliyudiiqakum inuu idin dhadhan siiyo min raxmatihi raxmadiisa iyo u bishaaraynayaan roobkaa waxay u hor socdaan markay dabayshii roobka hor socoto raxmadiisii baadii welitajira fulku doonuhuna inay socdaan buu alla dabaysha u dirin biamrihi isaga maamulkiisa ku socdaan dooyuhu ilan dooyihii berigaa joogay dabayl bay ku socon jireen walitabtaquu inaad dhalabtaan min fadlihi risqiga alla dhalabtaanoo doonyahan aad ku ganacsataan oo ku tijaaraysataan oo min qaarad ilaa qaarad aad u kala gudubtaan hadda xeebaha soomaaliya haddaad tagto intaasoo doonyoodba halmari boosaasiya soo joogsan berbere soo joogsan intaasoo doonyood intaasoo markab oo wax laga soo dejin iyo wax la saari aada la yaaban tahay ganacsiga meeshaa ka jira inaad fadligiisa ala dalabtaan iyo walacallakum tashkuruun inaad ku shukridaan nicmadu allaydin siiye allah subxaanau watacaala dabayluhu diri dabaylahaasi ko waa mubashiraadoo roob bay hor socdaano roob bay hogaaminayaan raxmaddiibaa markaa di oo lagu raaxaysan midda kale doontiibaa socon biamrihi waxaa loo yidhi doontiibay socon keliya hadii layidhaha amarkiisa aan la sheegin dabayluhu mid waa mid xoog badan kaasifa inay gedidaa laga yaaba midana waa mid khafiif oon dhaqaajin karayn marka maamul allay ku socdaan oo dabayl caadi ah oon afgembiyeynin xoogna lahoo soconaysa yuu alla diraya subxaana wa tacaala marka hadda matoor bay ku socdaan hadda matoor alla dadka ku ilhaami matoorka laftiisa allah baa dadka ku ilhaamiye matoor xawli ku socda ku soconaya boqol kun oo tan isagoo markabku wado yuuna dhaqdhaqaaqayno sidaa badda urka reehaabaya oo meeshuu doona tegi hal kiilo ama nus haddaad badda saa ugu rida salkuu tegi ilaa qudradiisa balno wax yar munaasabo ah abu xaniifa raximahullah yaa niman mulxidiinay yidhaahdeen ilaahay shanta qaaradood waa laga soo waayey xaguu jooga uu ka yar aamusay markaas wuxuu yidhi waxaan ka fikirayay waxaa la ii sheegay doon buuxdo oo shaaxinan oo badda dhex maaxi oon cid wada taajirin yaa la ii sheegay buuri maba dhici karta yidhaahda maadaama samadina iyo ardadina bilaash u taagan buuri oon alla lahayn buu ku yidhi abu xaniif macnaha doonta allah baa wada farsamadiisuu ku wadaa farsamo uu ku ilhaamiye buu ku wadaa sidaasoo kale wamin aayaatihi alla aayadihiisa waxaa ka ah tadullu calaa qudratii an yursila riyaaxa dabaylaha inuu diro mubashiraatin iyagoo bishaaraynayo roob hor socda wuxuu u diriy oo kale wayludiiqakum inuu idin dhadhansiiyo min ramati ramadiisa oo roobkaa dabayshu hor socotaay idinku do-o iyo walitajreed fulku doontu inay socoto biamrihi alla maamulkiisa ku socoto oo dabayl fiican oo alla siiyo walitabtaquu weliba inaad dalabtaan min fadli fadligiisa oo addoonyaha isaga tallaabtaan dhinacyaha isaga tallaabtaan walacalakum taskuruuna dabadeedna aad ku wa tacaala walaqad arsalnaa waan diray nabiyulaahi maxamed oo min qablika hortaa rusulan baan diray ilaa qowmihim baan u diray fa jaa-uuhum rusushii qoomkii loo diray waxay ula yimaadeen bilbayinaati xujooyin cadcad dabadeedna way beeniyeen intaasa halkaa ku jirta fantaqabnaa waan ka aargudanay min aladiina kuwii ajramuu dambaabay wa kaana waxuu ahaaday xaqan xaq calaynaa dushayada nasrulmuminiin muminiinta gargaarkooda an alla ugu leeyahay alla subxana marmaday dhibaata la soo gudboonaatee markay alla caabudayaan allah subxaanau watacaala faraj unba u samayn nabigaa lagu dhiiri gelino qalbiga loogu wanaajino adiga hortaa rasul baa la diray waa la beeniyey waan baabiinay marka waxba dan ha ka gelin gargaarku adiga unbu ku iman adiguba goobta joogi doono walaqad arsalnaa waan diray min qablka hortaa rasulan rasul ilaa qawmihim tolkood baan u diray fa jaa-uuhum jaa-uuda faacilkeedu rusushu u noqon humta mafcuulka yihiin dadkay u noqon fajaa-uuhum way u yimaadeen bilbayinaati xujooyin cadcad dabadeedna way beeniyeen baa meeshaa ku jirta fanta fantaqabnaa waan ka aargudanay min aladiina kuwii ajramuu dambaabay wa kaana wuxuu ahaaday xaqan xaq calaynaa dushayada nasru lmuminiina muminiinta gargaarkeeda allaahu alle alladii allah yursilu riyaaxa dabaylaha dira fatusiru dabayshu waxay kicin saxaaban daruur bay kicin oo saxaab xagga badda hadday ka kacdana biyay xambaarsan tahay dabayshii dabayshiibaa daruur kicin fa yafsuduhu alla daruurtii wuu ballaadhin fi samaai samada kayfa yashaau siduu doono wayajcaluhu daruurtii wuxuu ka yeli kisafan googo oo isma hayse hadday doonto ciidku ma wada dadne daruuro waaweyn bay noqon fa waad arkaysa alwadqa dhibicda yakhruju inuu kasoo bix min khilaalihi daruuraha dhexda allah subxaana wa tacaala dabayl buu diri daruur baa kici daruurta hadda bilmatal cirka oo banaan markiina kiciisu cirku yahay cirka oo banaan oon wax daruuri lahayn baad meel baad ku arka xabad yar dhowr daqiiqo intaada joog baad xabad kale arki waxaa laga yaabaa shan daqiiqo markaad joogto inuu cirkiiba daruuro yeesho biqudurat illaahi tacaala marka qolyaha waxay dhihiin qolyaha ka shaqeeya ee waxaan yani hawada iyo waxaa ka shaqeeya daruuruhu xagga badda badda lafteeday ka kici iyagoo biyo xambaarsan oo korbay biyaha usii wadi ku sii macaanaan qolyaha xusaynasku saasay yidhaahdeen laakiin ilaahay baa oge daruurtii way kicun ka soo qaad googobay noqon marna cirkay ku ballaadhan marba sidai alla doona allahu alle aladii allah wey yursilu riyaaxa dabaylaha dira fa tusiiru waxay kicin saxaaban daruur bay kicin fa yabsuduhu alla daruurtaasu ballaadhin fi samaai samada xaggeeda oo samaday ku kala fidi kayfa yashaau siduu isagu doono cirkao dhan bay ku kala fidi wayajcalu wuu ka yeeli kisafan googo buu ka yeeli tu weyn halkaasi tu weyn halkaas taasi halkay ka hoori tana halkay ka hoori fatara lwadqa dhibicdii baad arki yakhruju isagoo kasoo bixi min khilaalihi dhexdiisa daruurta markay daruurtu kugu horto dhibicdii baa kugu dhico soo bixi faidaa asaaba markuu asiibo bihi biyaha iyo madarkaa man yashaau qofku doono markuu kaas min cibaadihi idaa hum waaba iyagoo isla markiiba yastabsiruuna bishaaraysanay daruurihii kacay ee kala ballaadhay ee kala googo-ay ee isulfuulen markay hoorto ciddii alla ku daasiiyo markaaba iyagoo faraxsano alxamdu lilaahi laho intuu cagaarkii maxaasugii soo baxay faraxsan baad u iman markaa ina sugriyaasoo lama rabo faidaa asaaba markuu alla ku asiibo bihi biyaha roobka man yashaa qofku doono min aadi addoomihiisa ka ah, idaa hum waaba isla markiiba yastabsiruuna bishaaraysanay marka markii roobku inta yimaado abaartu tagtoo la bishaaraysto xamdi waa in lagu daraa wain kaanuu weynu xaal yeshaani kaanuu waxaa min qabli an yunazala intii lagu soo dejiyey kahor caleyhim dushooda min qablihi min qabli linzaali laba basiina kuwa qusab ah dadka saa u bishaaraysanaya markuu roobka ku doo intii roobka ka horeysay wayba quuseenba roobba heli mayno waa abaar waa la baaba dad baa iska qabdhici oo xoolihiiba faraha ka qaad markii roobku ku daana saasa u bishaaraysan marka waxaa la rabaa de in alla lagu shugriyo oo markay abaartu jirtana alla la baryo wain kaanu inuu xaaliyasani kaanuu waxay ahayd min qabli an yunazala intii lagu dejiye ka hor dushooda min qablihi mi qabli linsaali dejinta ka hor lamublisiina kuwa qusabay ahayd fandur bal eeg allah subxaana wa tacaala ilaa aathaari raxmatillaah alle raxmadiisa raadkeeda eeg kayfa siduu yuxyi arda dhulka u nooleeyey bacda moytaha intay dhibatay balilaahi ramadiisa dhowr s raxmadda raadkeeda dhowr meeshii abaarta ayada kulaylka ahayd intuu roobku ku dhaco biyuu halkaa fadhiisaan oo la qaboobo yo cagaarkii soo baxaya markaasi xoolihii iyo wada oolaa qudhooda way farayaan ogow oolaa qudhooda ar ilaa ramadiisa barraadkeeda dha marka waxaa la rabaa raxmadda alla leeyahay in alla un laga bari fandur baleeg ilaa ahaari ramatilahi ilahay ramadiisa raadkeeda baleeg raadkay ka samaysay kayfa sida yuxyi ardu dhulka uu nooleeyey bacda mawtaa dhimashadeeda kadib ilaaha sidaa yeelay ina daalika allahaasi lamxyulmutaadee kuwa dhinteen uu soo noolay allaha dhulka sidan u noolay waa tusaale layna siiyey laynagu baraarujiyey ina daalika allahaasi lamxyulmutaa kuwa dhintayna wuu noolayn wahuwa allana calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirunkii awoodo wey sidaa u ogaada waxyaabaha laynoo soo hordhigay waxaan ahayn oo dhan wax walba alla wuu karaa subxaana wa tacaala allaha qaadirkaa caabud baa lagu leeyahy